بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمحرمات بالنص أربع عشرة waxaan kusoo jirnay kitaabu nikaax wuxuu halkan ka guda gelayaa dumarka uusan guurkeedu guurkoodu kuu bannaanayn yaa la guursan karaa ood geyi kartaa yaase aadan guursan karin wuxuu yidhi waalmuxaramaatu dumarka la xarrimay binnasi nas lagu xarrimay naska qur-aanku ka wada arbaca casharata waa afar iyo toban waay dumarka qur'aanka naskiisa caddaynta qur-aanka lagu xarimay guurkooda lagu xarimay waa afar iyo toban afar iyo tobankaasi saddex dhinac bay ka imaanayaan dhinac waa qaraabo iyo dhalasho dhinacna waa nuugmo dhinaca saddexaadna waa musaahara iyo xiditinnimo saddexaa dhinac bay ka yimaadaan afar iyo tobankii dumarkaa buu marka sheegaya sabcun toddobo ka mida ah afar iyo tobanka binasabi nasab bay ku xaaraam noqdaan dhalasho kala dhaxaysa iyo nasab sababtii bay xaaraan ku yihiin oo guurkoodu xaaraan ku yihiin wahunna kuwaasi al ummu hooyadii weeye wain calad haba kor noqotee korba ha aadee hooyadii ku dhashay iyo wixii ka korreeyoo hooyooyina yacani ayeeyooyinkaa laga wada ayib walbintu talabaadna waa gabadha aad dhashay in safalat hoosba ha aadee bimacnaa gabadhaad dashay iyo carruurtaadu gabdhahay dhaleen rag iyo dumar baa carruurtii kaa farcantay ayagana waa qolada labaad wainsafalat leanna wiilkaaga iyo gabadhaadu gabadhay dhaleen waa gabadhaadii waay saas maana ayb walukhtu waayo midda saddexaad walaasha walaashaad ama labada dhinac ha ka timaado ama hal dhinac ha ka timaado waalcammatu iyo eedada eeddada waxaa soo gelaya eeddada eeddo waxaa jirta yacni aabbaha la dhalatay awowgaa midda la dhalatayna waa eeddada awowgaa midda la dhalatay iyaduna eeddii kuu tahay waxaa jirta iyana eeddo ka timaada dhanka hooyo oo waxay weeyaan eedda dhanka hooyo ka timaada ya waa midii la dhalatay awowgaa hooyo awowgaa hooyadaa dhalay islaanta la dhalatay eedday kuu tahay soo ma laakiin waa eedda dhanka hooyo ka timaadda waa ayay baad dhahdaa luqada carabiga eeddaa lagu dhaha ayib ayay waxaa la yidhaahdaa luqadda carabiga marka la joogo waa dadka sida tooskaa ku dhalay ama dadkii ku dhalay si toosa u dhalay marba hadday dhinacyaha aadaan waxay noqonayaan habaryaro eedooyin adeero dhinacyahaasay aadayaan ayib waalkhaalatu iyo habaryartii ama ha noqoto habaryartaa oo hooyadaa la walaal ah ama middaa ayeydaa la walaala ah ha noqoto intaba khaala la yidhahda ayib dhinaca aabbana way ka timaadaayo iyadana habaryar ka timaadaa jirta oo waxa weeyaan aabbaha hooyadii soo ayiida ma walaasheed maxaa dadaan ayeeyaa dadaan ayaduna waa habaryar saasay shareecadu u taqaan ayib wa bint اlakhi iyo walaalka gabadhiisa walaalka gabadhiisa waa gabadhaad u tahay adeerka u tahay wa bintu lukhti gabadha walaashaa ah gabadhay dhashay iyadana maxaad u tahay abti baad u tahay ayib gabadhaa walaalaha gabdhahay dhaleen kuway sii dhaleen iyagana waa saas hadday soo sii aadaan iyaguna xaaraan bay kaayihin intaasi nasabka ayaa lagu xarimay ayib nasab sawi dhalashaa idinka dhexayso wasnataani labo biridaaci nuugmay ku xaaraam noqdaan waa inta qur-aanku sheegay buu ka hadlaya sunnadaa wax ku dari doonta binnasi soo inama dheh binnasi qur-aanku intuu sheegay buu hadda ka hadlaya sunnadu intay ku dartay dibuu ka sheegi doonaa wasnataani labana biridaaci nuugma sababteed bay xaaraan ku noqdaan nuugmada wax weeyaan waa inuu ilmuhu yar yahay markuu naaska nuugayo ousan laba sano ka yarya ta labaadna waxa weeyaan waa inuu shan goor naaska nuugo mid walba intuu iskii naaska afka u gashado inuu iskii uga tago haddana ku laabto haddana nuugo markuu shan goorna nuugo ilmo yaroo laba sano ka yarna yahay markaas ayuu noqonayaa xaaraanka noqonaya taxriimku markaasuu imaanaya yaa xaaraankaa marka alummu hooyada almurdicatu weye ee nuujisay qur-aankaa sheegay soo ma wa ummahaatukum allaati ardacnakum alummu lmurdica alummu lmurdica waxaa soo gelaysa ayeyada iyadana murdicadaa soo ma hooyada ku nuujisay hooyadeed iyaduna waa hooyada ninka islaantaa qaba ee caanahan irmaaneeyey hooyadiina waa ayeydaa soo ma ayaduna way soo geli sidaas weya marka alummu almurdica walukhtu iyo walaasha oo min alradaaci nuugmada xaggeeda ka ahaatay walaashaada aad naaska wada nuugteen ayaduna labadaa qur-aankaa sheegay soo ma ayb wa akhawaatukum min alradaaca labadaasuu qur-aanku sheegay sunnadu maxay ku dartay waa inoo soo socota wa arbacun afarna bilmusaharati xididnimo Ah, xididtinimo la xididay bay afarna xaaraan ku noqdaan ta koowaadi waxa weeyaan ummu zawja xaaskaaga hooyadeed ayib xaaskaaga hooyadeed haddii lagu yidhaahdo ama nasab hooye ha ugu noqoto ama nuugmo hooye ha ugu noqoto yaa xaaskaas ama u galmood oo la guri gal ama ha u galmoonina xadhi keliya ku xig marba haddaad xari ku xidho hooyadeed waxay kuu tahay taxriim abadiya xaaraankaat maxram baad u tahay cala alabad ayb warabiibatu midda labaad weeye gabadhaad korisay idaa gabadha uu koriyo weeye idaa goortii dakhala uu la aqalgalo bilummi hooyada markuu la aqalgalo ayb midda hore dee aayaddaa sheegtayo alla yidhi tabaaraka wa tacaala waummahaatu waummahaatu nisaa'ikum soo ma tanina waxa weeyaan waa gabadha hooyadeed aada guursatay nin kalena ay u dhashay rabi baa la yidhaahda waa midda aad yacni inaad iyo hoostaada ku kortay baa laga dhigaya weligiin baa is arkina haddaad rabtaan laakiin marba hadday hooyadeed aad guursatay ayaduna xaaraan baa guurkeedu ka yahay waa goorma markaad hooyadeed la aqal gasho waay haddaad hooyadeed intaad guursatood xadhi kuu qabto idinkoon is-arkin aad furto marka gabadheedii waad guursan karta sooma ilaan qur-aankaaba sidaa ku xidhay warabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna kuwaa sharti waxaa u ah inaad u galmootood xaas ka dhigato markaasay gabadheedu xaaraan noqonaysa ayib caqdi saxiixa ama faasida midkaa doonta ugu galmood wa zawjatu labi baa iyadana ah aabbaha xaaskii yacni aabbaha xaaskiisa ayaduna waa sidoo kale ayib aabbaha awowgaa soo gelay oo wixii awow ahoo dhan aabbuu noqonaya wa zawjatu libni wiilkaaga xaaskiisa iyadana midda afraad ah ayib ibnigaa waxaa soo gelaya ilmaha aad dhashayeed adiga toos u dhashay iyo ilmahaagu ilmahay sii dhaleen dumarka ay qabaan oo dhan baa xaaraankaa ah leanna dhammaantood waa abnaa waa awlaaddaadii waay ayib dumarka ay qabaan oo dhan baa xaaraankaa noqonaya ayib intaasi waa inta uu qur-aanku sheegay oo si ahaan si si ahaantooda uma guursan kartid wa waaxidatun midna min jihati aljamci bay xaaraan ka noqonaysaa kulminta dhankeeda ee haddaad mid walba gooni u guursato way kuu bannaanaane laakiin inaad xadhig isugu keentaan lagu ogoleen dhankaasay xaaraan ka noqonayaan oo yayyihiin yay tahay wahiya iyaduna ukhtu zawjati xaaskaaga walaashii waay walaasheed xaaskaaga walaasheed labadii gabdhood ee walaalaha ahaa adigoo mid qaba tii kale haddana yacani ma guursan kartid laakiin haddaad taa kala tagtaan ama ay kaa dhimato waad guursan kartaa markaa soo ma marka waxaan la ogolayn inaadun yani aad isugu keento xadhig ay kuu kulmaan midaasa iyadana qur-aankaa sheegay wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf laba gabdhoodoo walaalaah laysu keeni maayo walaa yujmacu la kulmin maayo buu sheekhu yidhi intaasi qur-aankaa sheegay aayadda qur-aanka fi suurati nisa fii suurati nisa baa tilmaantay walaa yujmacu la kulmin maayo bayna almar'ati haweenayda iyo wa cammatihaa eeddadeed iyadiyo eeddadeed xarig laysugu keeni maayo walaa bayna almar'ati wa khaalatihaa walaa haweenayda iyo habaryarteed toona iyagana xarig laysugu keeni maayo ayib yacni mid haddaad qabto ta kale lama guursan karti ama waa inay yaani aad kala tagtaan ama waa inay kaa dhimato markaas waad guursan kartaa habaryarteed eeddadeed ayb culimmadu waxay leeyihiin maadaama dumarka laysla qabo xoogaa ay masayr iyo kayre iyo ay gasho dadkan xigtada ah markaad isu keento oo ay isku qiroodaan oo isu masayraan soo qaraabo goysnimo ka dhec mayso qaraabo dagaalantay soo noqon mayso yaa dagaalkan ka dambeeyoo keenay ya dadka adaa qoorta isu geliya soo maa marka waa saddan lidariica intii qaraaba isku baabi'i lahayd hawsha hala joojiye waay saasay culimmadu ay ka fahmayaan laakiin naska xadiidka nebiga sal lay slam saa u sheegay wayaxrumu waxaa xaaraama min alridaaci nuugmada xaggeeda ama nuugmada sababteed waxaa xaaraan ku noqonaya maa yaxrumu wixii xaaraan ku noqday min annasabi ya yani nasabka xaggiisa ama nasabka sababtiiba wixii xaaraan ku noqday nuugmadana xaaruuman ku noqonaya nasabka imisaa xaaraan ku noqotay toddoba soo maa toddobadii baa nuugmadana xaaraam ku noqonay islaanta ku nuujisay waa hooyada soo ma ayib gabadheeduna waa walaasha soo ma gabadheeduna waa walaasha oo naas baad wada nuugteen ama ninka ee islaanta qabaayay gabadhiisuna waa walaasha ayib ee muxuu ahaayey ninka walaashiina waa eeddada iyada walaasheedna waa habaryartaa soo ma ninka maya kuwaa aad walaalaha tihiin ee ragga aheed naaska wada nuugteen gabdhaha ay dhaleenna maxaw tahay adeer baad u tahay wahaakada gabdhaha aad naaska wada nuugteen gabdhaha ay dhaleenna maxaad u tahay abti baad u tahay wahaakadaa nasabku waa sidii luxma ka luxmati nasab waay intii dumar ahee nasabka xaaraam ku noqday baa nuugmadana xaaraam ku noqonay nuugmada marka waa inaad fahamto ilmaha naaska nuugay qaraabadiisa xaggooda ma aado nuugmadu ma aado xukumkeedu xaggaa aadi maayo xukunku wuxuu aadayaa maamada la nuugay iyo ninka qaba xaggooda ilmaha naaska nuugay iyo dadkan uu nuugay naaskooda iyo ninka qaba iyo qaraabadooda xaggaasuu aadayaa taxriimku sidaas daraaddeed ninka ilmahan aabbaha u ah oo dhanka nuugmada ah hooyadii wuu guursan karaa u fiirsa aabbuu u yahay hooyadiina xadhig baa u qabta sababtu maxay tahay leanna nuugmadani wiilka wiilka ama gabadha wax nuugtay ilmaha wax nuugay qaraabadiisa xaggooda wax taxriimoo aadaya ma jiro ninkan unbaa soo fallaagoobay oo naas iska nuugay ama gabadhanaa soo fallaagooday khalaas reer kanay ka mid noqdeen waa intaa xaggaa kale wax aadaya ma jiro ayb wa turaddu waa la celinayaa xadiidka sidaa tilmaamaya nebiga sal alay wasalam yacni inuu nuugmadu ay sida nasabkao kale xagga eh, yani eh, muxaramaadka ay leedahay xukumka o kale wa turaddu waa la celinayaa almar'atu haweenaydii bikhamsati cuyuubin shan ceebood baa loo celinayaa sababtood yacni wax weeyaan ninka haweenta guursaday wuxuu leeyahay xaq inuu ka laabto guurkii meherna aan lagu yeelanin hadday shan ceebood soo baxaan ayb wa turaddu waa la celinayaa almar'atu haweenaydii bihamsati cuyuubin shan ceebood yacni mid ka mida waa biwaaxidatin min khamsati cuyuub waay hal ceeba oo shantaa ka mid a hadday timaaddo wuu ka bixi karaa guurkii ka koobaadi waxa weeye biljunuuni baa loo celinayaa haweentii waalli xataa waalli marmaraba ha noqoto hadday waalan tahay habeen la daaweyn kara bay leeyihin ninku xaq buu u leeyahay hadduusan markii hore ogeyn oo markuu guursaday kadib u ogaado in ay waalan tahay oo miyir balahayn oo maankeedu maqan yahay markaa wuu wuu iska fasakhi karaa wuu iska celin karaa macnaha hadduu iska celiyo maxaa laga hadlayaa laba goroo wuu furi karee bimacnaa xaq baan lagu yeelanaya meher baan lagu yeelanaya soo ma leanna waxbaa loo qariyay ninka haddii wax loo qariyeyna lahu lxaq inaan waxba laga qaadanin waa qodob waljudaami iyo judaamka judaamku waa cudur jidhka ku dhaca jidhka xubinka uu ku dhacay ayaa marka hore guduudanaya kadibna wuu madoobaanaya kadibna wuu googo ayaa wuu kala daadanaya waa cudurrada khatarta ibni aadamka ku dhaca mid ka mida waa marka cudurkaa hadday qabto sidoo kaleeto ninku wuu ka noqon karaa walbarasi iyo baraska isagana waa kan jidhka caddeeyo waay waaradqi xubinkii taranka oo hilib xidhay waay radqiga ah, waxaa la yidhaha insidaadu alfarji biاllaxmi xubinka taranku inuu awdmo oo xidhmo oo uu hilib xidho marka waxaa la yidhahdaa radqi baa la yidhahda ayb yacni meel quman kama bannaana oo markaa waxaan suroobi karaynin inuu guto yacni xaqii goosha ayib waalqarani iyo xubinkii tarankoo laf awday qaranka waxaa la yidhahdaa xubinkii inay lafi soo baxdo isagii dhanba ay xidho kan horena inuu hilib xidho waay hadday arrimo noocaasoo kale a ah markaasi soo baxdo ayadana xaq buu leeyahay ceebahaasi yacni haweenta waa lagu celin karaa haddii ninka loo qariyo uusan raalli ku noqoninna markaasi laguma laha meher waa ayb meel wuxuu ka dhahayaa haddii ay xubinkii wixii awday oo ama laf ahaa ama hilib ahaa la zuuliyo oo markaa ay suurowdo inuu xaqii gogasha gudan karo markaasi waxay yidhaheen laa faskha walaa radda celin ma jirto lan hawshiiba waad haysataa marka maxaa u celina wayuraddu waa la celinayaa alrajulu ninkiina bihamsati cuyuubin shan ceebood baa raggana lagu celin ah, iyaga keliya celintu ma ninkana waa la tuuri karaa shan ceebood hadday ku baxaan isagana waa la celin maxaa laga wadaa waa la celinayaa bimacnaa haweenaydu xaq waxay u leedahay inay iska fasakdo ya ilan iyadu sidiisoo kaleeto macnaha waanku furay ma dhihi karto oo furitaan gacanteeda kuma jiro laakiin maxkamadday degiyo xadhiggay jari oo iska fasaq ceebahan hadday ku baxaan ceebta koobaadi waa biljunuuni waa li waa tii horoo kale haddii gabadhii ninkii loo guuriyeyba ay aragto nin waalan inuu yahy oon miyirba lahayn waa iska fasaqi karta waaljudaami iyo judaam cudurka halista waalbarasi iyo baraska saddexdaas waa ka dhexeeya soo ma ayib cudurrada waxaa la mid ah cudurrada gudba in la kala qaado sida qaalibka saas maanaa xaq bay u leedahay xataa hadduu ninka gadaal kaga dhaco inay iska fasaqday xaqu leedahay do maalan cudurkan aidiska oo kale aidiska oo kale hadduu ku dhaco ninkii laxal xaq inay iska fasaqdo laazimkuma ah hadday rabto iskala joogi karta sidii oo insu ilaalin lahaydu unbay farsamadeeda geli ayb waljabbi ceebta afraadi waxa weeyaan ee haweenaydu ninka ay u celin karta hadduu ku soo baxo aljabbu waa xubinkiiba inuu go-an yahay ah, <laughs> xubinkii taranka oo dhan ayaa go-an xinanyihii baa jooga ayb ama wax aan kaafi ahayn baaba ka joogaba markaasi iyadana muhimaddii guriga loo samaystay ninkan ma qaban karee adeer guriga hooyada aada baa la dhihi ayb ceebta shanaadi waxa weeye walcunna raganimo la'aan xubinkii waa jooga laakiin shaqaba ma qabanayo ya marba hadduuna shaqiya awood lahayn oo qabanaynin oo ay soo baxdo isagana wax weeyaan xaq bay leedan iska fasaqda ayib cunnadana taasaa la yidhaha waxay leeyihiin fuqahada qaar ka mida waa loo yar kaadinahayaayo masanad ma bilo waxoogaa bal ninkan inuu soo yar xoogaysto bal wakhti jaarisa la siiya qaar baa odhanay ayib marka cuyuubtaasi waxaa la yidhaahdaa cuyuubta nikaaxa rag iyo dumarkuba uga bixi karaan wixii ka daran ama iyaga la mid ah cuyuubtaas oon la magacaabinna waa iyagoo kale waa ayb faslun wayustaxabu tasmiyatu lmahri fi nikax halkaa wuxuu ka gudagalay meherkii iyo axkaamtiisa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa tasmiyatu almahri meherka magacaabidiisa fi nikaaxi guurka dhexdiisa lagu magacaabo yani fii sulbi nikaax wa marka xadhigga la xidhaayo la guurinaya gabadha meeshaa in meherkeeda lagu sheego ayaa sunno ah ayb lianna nebiga sal lla alay wasalam sunnadiisu saasay ahayd dee haweeney la meherinayo in meherkeeda la sheegaya ayib iltamis walow khaataman min xadiis oo lama dhe ninkii ah, warbal kaatun maxaa atay wuxuun soo raadi markuu soo waayeyna qur-aanka maxaad ka taqaanaa baa layidhi soo ma wixii uu ka yaqaanaa loogu meheriyey marka meherka meeshaa lagu magacaabaya lama dhihin kac iska tago hadhow markaad u xesho un markaa un baa la sheegi doonaa maya meesha in lagu magacaabaa sunnaah ayib dood inaan inayna doodi ka imaanin meherkana saasaa u dhow in la magacaabo oo meesha lagu sheego fa in lam yusama haddaan la magacaabin oo laga aamuso saxa wuu asaxayaa alcaqdu meherku waa asaxayaa ayib wa wajaba wuu waajibayaa marka almahru meherkii bialaaati ashyaa saddex shay mid ka miduu ku waajibaya waxaa la heli karaa oo iska bannaan karaahaba ha ku jirtee in meherka meesha gabadha lagu meherinayo aan lagaba maga lagaba aamusaba meherkii oo gabadhii layska meheriyo iyadoon waxba la sheegin taa waa la heri karaa caqdiguna waa ku asaxayaa bay leeyihin ayib seebaa meherkii gabadha meherla-aan horta ma socon karto caqdiga iyo guurku laabudda meher inuu jiro waa laga maarmaan meherka ama meeshaa lagu magacaabi ama si kale unbaa loo qadariye guur meher la'aan ah sharcan maba asaxayo laabudda min sadaq ama mehrulmili ah ama ah, musama ah xataa hadday haweenaydu tidhaahdo meherkaama rabe waxbana uma baahniya halayska kay meheriyo ma soconayo ya waa in wax la sheego ha dhow iyadu ha cafido ha saamaxdo hawlu taallo wa haddii marka aan la magacaabin seebuu meherkii ku waajibaya maxaa lagu garanaya meherka markaa kadib wa wajaba uu waajibaya almahru maharkii markaa bialaaati ashyaa saddex shay mid ka mid ah kow wax waxa weeye an yafridahu inuu qadaro azawju zawjkii inuu qadaro calaa nafsihi naftiisa korkeeda inuu ku qadaro markuu meherkii la dhammaado xafladiiiyo guurkii dhammaada kadib inuu isagu isa saaroo qadaro gabadha meherkeeda wax u qadaro dabcan iyaduna raalli ku noqoto soo ma meeshii waxba laguma sheegin laakiin markii luu kala tegay kadib iyo wuxuu yidhi kun dollar baa meher kaaga dhigaya okay bay tii sharti waa inay iyadu ku qanacdo saa waa lagu qadari karaa aw amase yafriduhu yafriduhu ama waa inuu yani waxa weeyaan yafridahu waa inuu qadaro alxaakimu ninka xaakimkii qaadigu waa inuu qadaro ama taasaa la samayno arrintii waxaa loo geynayaa qaadi iyo xaakim baa loo geynaya isagaa marka fiirinaya wadciga duruufta caadada curfiga markaasuu isagu leeyahy gabadha meherkeedu waa intaa waa laba ow amase yadula an yadkhula inuu la guri galo bihaa iyada la aqalgalo ayb fayajibu markaa waxaa waajibaya hadduu la aqalgalo iyadoon waxba la sheegin mahrulmili gabadha gabdhaha la midkaa meherkoodoo kalea waajibaya miliga somayna soo baran mili xirsulmili iyo sooma qiimatulmili iyo waa wixii la mida gabdhaha la midkaa waxaa laga fiirinayaa bimacnaa gabdhaha qaraabadeeda ah eheladeeda ah wixii lagu guurin jiray ama lagu guuriyey baa iyadana meher looga dhigayaa miligeeda ah kuwaas way halkaasaa looga qiyaas qaadanaya waa goorma haddii isagoon magacaabin isagu qadarin xaakimna qadarin ay aqal galaan meherkii markaa wuxuu ku dhacayaa markaa ku imaanaya mahrulmili buu isu bedelaya ah, halkaasaa looga qiyaas qaadanaya gabdhahaas wixii lagu mehriyo ayay markaa yeelanaysaa ayib meeshaa waxaynu ka fahmaynaa bimacnaa waxaa bannaan haweenka iyadoon meherkii waxba laga siinin waa lala aqalgeli karaa saas man iyadoon waxba laga siinin baa lala aqalgeli karaa dayn ninka lagu leeyan bay noqonaysaa walaysa muusan ahaanin buu liaqali sadaaqi meherka inta ugu yar walaa liakarihi iyo intiisa u badantoona xadun xadi uma ahaanin meherka inta u badan iyo intiisa ugu yar midina xad ma leh xad go'an oo shareecadu u dejisay ma leh yacni xad u yaroo la dhihi karo intaa lagama yarayn karana ma jirto xad u badanoo la dhihi karo intaa lagama siyaadin karana ma jirto qur-aanka iyo sunnada sida laga fahmayo wax yarna waa lagu meherin karaa oo nabigu sal alay wasalam ninkii gabadhii waahibada ahayd ii meher yidhi aniga ii guur rasul hadaadan rabin waa kii yidhi hal tajidu min shayin yani wuxuun ma haysaa wuxuun haba yaraade ah, hal tajidu shay-an wuxuun baa lagu yidhi ayib ilaa markii uu yidhi walow khaataman min xadiid waa shay yar soo maaragte marka wax yar meherku waa noqon karaa wax badanna waa noqon karaayo waaataytum ixdaahunna qintaaran qintaarku waa xoolo fara badan xoolo badan aad meher uga dhigtaan intaba marka way bannaan tahay ayib laakiin sida fiicani wax weeyaan inta yani la fududayn kara in la fududeeyo oo la taysiiriyo oo aan muhuurta iyo meherkii kharashaadka aan la qaaliyaynin taasaa mustaxab ah mustaxab waaye sababtu waxa weeye haddii wixii uu qaali noqdo oo laga badbadiyo marka dambe guurka dhan buu hor istaagaa haddii guurkii adkaadana ziinadaa fududaata halkaa marka fasaad baa ka yimaada saas daraaddeed buu nebigu sal ly sl dumarka waxa ugu khayr badan kuwa ugu kharash ugu kharash fudud fududaynta marka waa fiicanta laakiin waxay iyagu ku heshiiyaan waay walaysa ma ahan liaqali adaaqi meher inta ugu yar walaa liakarihi intiisa ugu badantoona xadun xad uma ahaanin ah, yani waxa weeyaan wayajuusu waxaa bannaan an yatazawajaha inuu haweenayda ku guursado calaa manfacatin manfaco korkeed macluumatin oo la yaqaano manfaco la garanahayo iska cad oo iyaduna garanaysa isaguna garanayo ayuu meher uga dhigi karaayoo ku guursan karaa ayib maalan inay ku guursato qur'aanka aanka sooma ninkii kaatunta soo waaye wuxuu gabadha loogu meheriyana soo waaye nebigu muxuu yidhi maadaa macaka min alqur'aan baa lagu yidhi maxaa qur-aanka ka taqaana markaasuu wuxuu yidhi suuratu kayta wa kayta wa kayta suura hebla suura hebla suura hebla waxaa lagu yidhi korka ma ka haysaa korkaan ka hayaa buui markaasuu nebigu sal alay waslam idhab faqad mallaktukaha bima macaka min alqur'aan idhab biha kaxaysaa marka waxaan kuugu guuriyey wixii aada qur-aan taqaano inaad barto saas w haddii marka uu ku guursado qur-aan baan ku barayaa ama kitaab cilmiyaan kuu akhriyaya hadduu isagu yaqaanana waa inuu akhriyo oo baro haddii kalena waa inuu kharashka ka bixiyo oo cid barta u keeno ayib hadduu beri waaya maxaa la samaynaa qur-aan baa lagu meheriyey kadibna wayba kala tageenba qur-aankiina ma barin see la yeela ilaan qur-aankii ma gadmi karee markaa muxuu isu beddelayaa maharulmili baa loo noqonaa ah, gabadha waagaas kuwa la midkaa ah. qaraabadeeda maxaa lagu meherin jiray kaasaa laga qaadi ninkaa isaga ayb ya hadday qur-aan ka badisaa adde waxaaga wax lagugu dar waaya hadduu uga badiyo isagaa baray hadday horay u xifdisanayd qur-aanka ibarba iska dhigan mayso dee muxuu ahaaye taxsiinulxaasil waa soo ma marka waxay iyadu garanaysa marka horeba meher ka dhigan mayso waxayna garanaynin waa marka manfaco wey taasaa manaaficda kalea la mida haa manaaficda kale ayaa la mida maalan dhartolid oo kale maalan farta ibar oo kale ijaarada oo kale adigu manaaficda uun manfaco ka mid oo macluumo ah meherka waa laga dhigi karaa ayib wayasqutu wuu dhacaya meherkii gabadha loo magacaabay yasqutu waa dhacaya bialaaqi furitaan buu ku dhacaya gabadha la furay qabla dukhuuli biha intaan loo galmoonin la furay wayasqutu waxaa dhacaya dhe bialaaqi furitaan la furay qabla dukhuuli bihaa intaan loo galmoonin la furay waxaa ku dhacaya nisfulmahri meherkii niski meherku waa laba meherka haddaan la magacaabin oo isaga oon wax xadidan la sheegin oon gabadha waxba loo sheegin sidaa lagu meheriyo kadibna iyadoon lala aqalgelin sidaa lagu furo meherkoo dhan baa dhacaya haddiise meherkii la magacaabay oo wax la sheegay intaan lala aqalgelinna la furay meherkii nis baa meesha ka baxaya nisna way mudanaysaa nis bay markaa xaq u yeelanaysaa sidaasi waa sida qur-aanka kariimka uu sheegay wain طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariida fa maa faradtum saas way maanaa wixii aad u qadarteen niskii bay leeyihin marka ayb faslu wاlwaliimatu calى اlcursi mustaxabba ayb waalwaliimatu waliimadii cala alcursi arooska korkiisa lagu weliimeeyo oo cala alcursi aruuska korkiisa ahaatay mustaxabbatun waa mid la sunneeyey markaad meherka la sameeyo in xaflad la sameeyo oo weliimo la sameeyo wax la qalo waa sunno waxayna nebiga amray sal alla alay slam abdiraxmaan ibni cawf markuu isagoo waxoogaa ah, ee uu ka muuqdo inuu guursaday uu u yimid oo uu yidhi maa haadaa warkani muxuu ah haweenay baan guursaday buu yidhi oo maxaad dahab maxaad u siisay maxaad u siisay meher wuxuu yidhi yacni laftimireed dahab le-eg baan siiyey buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam baaraka allaahu laka awlim walow bishaatin allah kuu barakeeye weliime buu yidhi xataa hal neefoo aryana ha noqde ah. weliimadu marka waxa weeyaan waa nin iyo tabarti ah, ninkii geel kari kara iyo ninkii ari kari kara iyo ninkii digaag qalahaya waa nin iyo tabarti waa nin baaban intaa awoodi karinoo soodho soodho un weliimo ka dhigan soo maa sharaab sharaab iyo waa kuka taasi marka waxa waa sunno walijaabatu in la ajiibo ilayhaa weliimada in la ajiibo weliimada arooska haddii lagugu yeedho inaad yeesho oo tagtana waajibatun waa waajib ah, haddii aroos baan leenahay noo imow lugdho oo codsi lagu keeno inaad tagtaayay waajib bay noqon ayb leanna nebigeenna sal lla lay sidaa amray idaa duciya axadukum ila alwaliimati falya'tiha haddii weliimo laydinku yeedho taga ruuxii loo yeedhay uuse tegi ha taga wey macnaha bal xadiidka abi hureyra waa kii ahaa waman lam yujib iddacwata faqad casa allaha warasuulah ruuxii aan yani ajiibin yeedhitaanka loo yeedhay ilahay rasuulkiisa waa caasi marka waa in la tago waay allahuma inuu jiro mooy ilaa min cudrin cudurdaar dartii mooyaane ilaa min cudrin cudurdaar dartii inaad u tegi weydo mooyaane ayib cudurdaar baad leedahay cudurdaarka waxaa ka mid a ah, meeshiiba munkar baa ka jira haddii meesha munkar ka jiro ma tegaysid cudurdaar baad leedahay duruufo kalaa ku haysta maalan xanuun baa ku haysta mashquul kalaa ku haysta waad ka cudur daaran kartaa markaa kadib ayib wuxuu yidhi marka ilaa min cudrin cudurdaar mooye hadduu cudurdaar leeyahay markaasi ma waajibayso macnaha faslun wاtaswiyatu fi اlqasmi bayna الزawjaati waajiba halkanna wuxuu ka gudagalay dumarka laysla qabo iyo haddii aad hal ka badan qabto saad xuquuqdooda u ilaalin lahayd baa laga gudagalay wاtaswiyatu simid fi اlqasmi qaybinta loo simo bayna الزawjaati dumarka dhexdooda waajibatun waa waajib dumarka laysla qabo in qaybinta loo simo waa waajib qaybinta maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa habeenbariga almabiit habeennada aad yaani la joogayso waa inaad u sinto oyna eex gelin haddaad eex geliso yaa maalinta qiyaamada waxaad imaanaya adigoo labadaada dhinac mid ka mida dhulka yaallo oo dhinkii dhankii kalena uu jiidahay ah, marka waa waa lagu fadeexayna macnaha qur-aankaaba ku xidhayba fain khiftum anlaa tacdiluu fa waaxida haddaad ka baqayso inaad cadaalad samayn weydo adeer middaada ku gaabso taa ama iska maqnow ama hoteel soo seexo ama iska wareegayso hadday mid tahay fawaaxida xorriyaddaada iska hayso waa diidaa adigaa muxuu ahay sakasha qoorta la galay soo maa khalaas ah, war socon maayo marka warwareegna ma jiro ayib waa waajib waay marka habeen bariga way waxa loo qaybinaya amaa mas'alada oo muxuu ahaayey hawsha gogasha waxay leeyihiin iyada lafteeda in loo simo waa mustaxab laakiin laazim maaha oo maxaad waajib uga dhigi weydeen baa le kaasi karaanka ninkay ku xidhan taha le haddii la yidhahdo usin maba kari karo soo ma leanna hawlo kala gedisan baa meeshaa ku jiro aynan aada usii sharxi karin hadda ayb walaa yadkulu ma gelayo cala almaqsuumi laha calaa hayri lmaqsuumi dheh tii loo qaybiyey tu aan ahayn lahaa iyada loo qaybiyey tii loo qaybiyey tuna aan ahayn uma geli karo biqayri xaajatin xaajo aanteed tii qaybta lahayd ee habeenkaa lahayd maalinnimada iyo habeenkaa toona middaa midaan ahayn uma geli kartid ilaa inay xaaja timaado mooye saas way macanaa habeenkii midda leh baa maalinkiina leh soo ma saas daraaddeed tay qaybta lahayd tu aan ahayn inaad maalintii cagta soo yaro mariso ood habeenkii gelinka hore soo yaro marto maya ilaa lixaajatin dan mooyaane xaajadaas maxay noqon kartaa xaajadaasi maalan muxuu ahaayey waxay leeyihiin alaabbaad maalan dhigana guriga geysanaysaa oo kale ee ama alaabbaad ka qaadanaysa ama biilkii iyo masruufkii baad u geynaysaa waxyaalo dan oo laga maarmaana hadday timaaddo meesheeda waa laakiin inaad guri iska gasho ood muxuu ahay aad muxuu ahay iska seexato ood ka cuntayso ood iskala joogjoogto maya mid baa lahayd hawsha ayb walaa yadkhulu ma gelayo maalinimada way habeen waaba laga soo hadlaye calaa hayri lmaqsuumi lahaa tii habeenkaa loo qeybiyey qaybta u lahayd tu aan ahayn uma geli karo ligayri xaajatin xaaje iyo baahi la'aanteed hadday baahi timaado meesheeda way ayb waidaa goortii araada uu doono asafara safar hadduu doonona aqraca wuu u qori tuuri baynahunna dhexdooda yacni way ka tanaasuli kartaa sideedaba xaqa oo mabiidka iyo bariga iyo waxaan hadda laga hadlayo waa xuquuqay haweentu leedahay hadday intaad masasabato ama aad dhinacyaha ka marto ood ka dhammaysato ooad kuu saamaxdo way heli karta ama mabiidka dhan ba ay ka tanaasusho ama qaar ka mida kaaga tanaasusho lahaa daalik waidaa goortii araada uu doono asafara safar hadduu doono aqraca uu qori tuurayaa baynahunna dhexdooda intuu la joogo waa inuu cadaalad u sameeyo safar buu damcay ma miduu doonuu iska kaxaysanaya adaa fudud miyuu dhihi soomaalidu waa saas mid uu cusleeyey oo uu toban ilmood ku raray buu leeyahay adugu waad culusta oo yaa cusleeyey soo adiga maa adaa fududayna keen buu leeyahy adeer ma soconayso aqraca baynahunna wuu u qori tuurahaya wa kharaja wuxuu la baxayaa billatii midda takhruju ay soo baxdo laha iyada alqurcatu saamigeedii qorigeedu soo baxo intuu u qori tuuro middii qorigeedu soo baxo ama ha cuslaata ama ha fududaatee taasuu kaxaysa ah, haddii kale adoo keligaa baxa oo ka wada tag ama u qori tuuroo bakhtiyaa nasiib tii waxeedu usoo baxaan a ku raacdo saasaa nebigeennu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo markuu safar doono nebigu sal lay sl dumarkiisa waa u qori tuuri jiray saamigeedu miduu soo baxuu nabiga raaci jirta sal lay waslam sida xadiidkii caaisha fii saxiixi albuhari oo muslim ku yimid ayb waidaa goortii tazawaja uu guursado ayb saasaa marka looga taxadaray waidaa goortii tazawaja uu guursado jadiidatan mid cusub isagoo mid hore qabay buu mid kale guursaday ama isagoo kuwa qabay buu tu kale guursaday khasahaa wuxuu ku khaas yeelayaa middaa uu dib ka guursaday bisabci layaalin toddoba habeen idaa in kaanad hadday tahay bikran hadday gabadh tahay haddaad gabar soo guursatay toddoba habeen bay khaas u ay xaq u leedahay toddobadaasi hadday dhammaadaanna qaybteeday ka qaybgelaysa soo ma toddobadaasi loo xisaabin maayo iyadaa gooni u leh toddobada beri markay dhammaadaan iyo toddobadooda habeen wixii soo hadhay dumarkaasay la qaybtahay marka habeenkeeday qaadanayn ayib marka la dhihi maayo toddobada iyada la joogtay toddobadii noo qalle iyaday khaasuta ayib xadiidka nebigaasaa u tilmaamay sal lay slam wa bialaain wuxuu ku khaas yeelayaa toddoba habeen hadday bikro tahay hadday gabadh tahay wa bialaain saddex buu ku khaas yeelayaa in kaanad hadday tahay hayiban hadday garoob tahay islaantaad guursatay dumarka ka daba guursatay hadday garoob tahayna saddex habeen iyo saddexdooda maalmood soomaa saddexdaa habeen hadday dhammaadaan qaybtay dhinaceeda ka gelaysaa markaas macnaha ayib xadiidka nabigaa sidaa u tilmaamay sal lla alay wasalam sunnadu waa sidaa wuxuu heli karaa hadduu tirada intaa ka siyaadiyo waa lagu yeelanaa sooma hadduu tirada ka kordhiyo waktigaa loo cadiday waa lagu yeelan inuu qalleeyay noqone khalaas intaasi kama badin karayo waidaa khaafa hadduu ka baqo nushuuza almar'ati haweenayda madax taaggeeda haweenayda yaani inay amarkiisa ka madax taagto hadduu ka baqo oo dareemo nushuuska waxa weeye inay ku amar diido ka jeedsato yaa wejiga muxuu ahaaye ay u baddasho hadalka ku adkayso ya xadhig lama sitaan inay noqoto waa marka naashiza la yidhahda hadduu nushuus ka dareemo muxuu samaynayaa calaamadihii iyo wixii buu arkay wacadaha wuu wacdinayaa istixbaaban wa waa inuu u caqli celiyo waaniyo ilaahay ka baq yidhaahdo guriga ha duminin sidan ka daa cadho alle hawl dhinacyaha waa inuu kaga yimaado ayib hadday anfacdo khayr wain abad hadday diiddo ila nushuuza madaxtaag iyo amar diidda mooye wax kale hadday diiddo hajarahaa markaa waa ka hijroonaya ah, gogoshuu uga kacayaa marka gogoshuu uga tegaya waa ka tegayaa xagee buu uga tegayaa gogosha guriga maaha ya bannaanka inaad u cararto hoteellada soo seexato maaha hajarahaa fi lmadjic fi sariir waay sariirtuu kaga hijroonayaayo meeshuu la seexanahayay buu ka tegayaayo ama qol kaluu iska seexano guriga laftiisa ama firaash buu dhulka iska dhigana maxaa la dareensiinayaa hawshu inay yaro kululaatay ya hawshu waxdi wacdiiyo af-af inay dhaaftay ay sii xumaanaysaa la dareensiinayaa oo ay daba qabato gabadhu ayb waxay leeyihiin eh, shaaficiyada culimmadoodu waxa uu wuu ka hijroonayaa marka la leeyahy hijradaasi hadalka ma aha bay leeyihin Ah, inaad ka aamusto ma aha bay leeyihin oo taa waxay soo gelaysaa mu'minka mu'min kale inuu ka hijroodo saddex beri uma bannaana soo ma marka taa waxay leeyihiin leanna waxaad uga hijroonayso waa limaslaxatiga soo ma yaa masaalixdaadii adduunyadaad ka weyday waxoogaa waxbaad dhacsanaysaa taasaad uga hijroonaysaa hijradan la ogolyahay waxa weye sharcan inay saddex beri ka badan aad ka maqnaan karto oo xataa guriga aad uga tegi karayso waa hijrada liislaaxiha diini hadday diin ahaan u khaldanta ooy dembi ku jirto ood rabto inaad hagaajiso ya markaas ayada aamus iyo ka tegid iyo kulli waa markaa waa soconaysa ah, laakiin hadday tahay waxoogaa limaslaxatika ama manfacata ah taamaya hajaraha markaa waa ka hijroonaya fain aqaamad hadday ku nagaato oy ku madax adayto calayhi nushuuska korkiisii maba soo liicsaminba ya hajarahaa markaa waa ka hijroonayaa wa darabahaa waana garaacaya ayb intaa aayadda qur-aankaa isku dartay wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna waa saddex daawo oo kala dambaysa oo arrinta lagu xallinayo waa darbigaasi iyo garaacistaasi shardi waxa oo xadiiska nebigu ku daray darban hayra mubarix waa inuu yahay garaacis aan dhaawac iyo dhib geysanaynin ya intaad u qaadato budh u qaadato ama ul weyn u qaadato gabadha inaad dakharto ama jebiso ama dhib u geysato ama nabar u yeesho maya ilaahayn waxay ka hadlayaan fuqahadu ay leeyihiin fastaletiga maarata fastaleti yar intaad qaadato baad sidaas ugu yara maarata war fastltmaqabana adiga in wax la diloo la dhaawaco meesha looguma talageline laakiin ujeeddadu waxa weeye in gabadha la dareensiiye hawshu inay sii xumaanayso meel inay tagtaba gacanta in la qaado ah, soo maaha in wax la dilo ma aha meesha tacsiir iyo iyo kama socoto xud xad kama socoto laakiin waxoogaa waa uun nooc dareensiina meesha ayb weliba waxaa shardi ah gacanqaadkaasi aan dhib ka geysanayn haddana shardi buu sii wataayo waa inuu isleeyahay gacanqaadku maslaxuu keenaya nin walba xaaskiisa waa yaqaanaa soo ma qaarna markii waxoogaa loo yar gacanqaado loo yar xagga jugleeyo way baqaan soo maa qaarna wayba ka sii daraanba war hadday ka sii darayso dabdab laguma daaweeye kadaa markaa soo ma waa inay maslaxo keenayso nin yurub joogoo yurub iyo maraykan intuu jooga haweentii waan garaacayaa yidhi oo fadribuuhunna yidhi fadribuuhunna baan deliishanaya oo haddaad garaacdo adigana way ku xidhi soo ma dawladdii baa ku xidhi khatar baabad geli haddii la doono waaba lagaa furanba marka waxaa la rabaa waxa laga hadlayo waa shaygu inay maslaxada shareecadu gelisay ay ka dhalanayso haddii mafsadda ay ka imaanayso markaa looguma talagelin isla sidaa ay tahay xataa markay maslaxadu ka dhalanayso waxay leeyihiin waxaa ka fiican inuu garaacista iska daayo taana waxaa kutusaya xadiista nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh oo rasuulku wuxu uhi sal alay waslam waxaa loo soo sheegay rag dumarkooda garaaca markaasuu nebigu wuxu uhi sal la lay laysa ulaa'ikum bikhiyaarikum aw kama qaala sal alay slam kuwaasi akhyaartiinna maaha buu nebi uri sal lay slm dumarka ragga garaaca akhyaartiinna maaha masaladaasi marka garaacistu waa sidaas daawo markay tahay waay haddii kale maya ayib wayasqutu waa dhacaya binnushuuzi madax madaxtaagga iyo amar diidadeeda waxaa ku dhacaya qasmuhaa qaybteedii baa ku dhacaysa wa nafaqatuhaa iyo biilkeedii yacnii intay amar diidada ku jirto oy madax ku jirto oo la kari la'yahay ninka habeen dhaxna kuma leh ya habeenkiisoo seexashadiisiina waa waayaysa biilkiina waa waayaysa isdaber baa laleeyahay ya adeer isdaber hawshii dadka ka dhexaysay haddii lagaa waayo dee anigana taydii lawaa waayo maslaha isla tumato waad siin kartaayo adiga ixsaan haddaad samaynayso laakiin haddii la yidhaahdo xuquuq leanna wax weeyaan nafaqada iyo biilka iyo masruufka muqaabil bay leedahay soo ma waa in muqaabilkii laga helo ninka markii la siiyana isagana waa in muqaabilkii laga helo waa xuquuq isku xidhan soo maarti walahunna milu اladii calayhinna bilmacruuf xaqa iyaga lagu leeyahay mid la mid ay leeyihin waa xuquuq laysdhaafsanayo shareecadu dejisay ayb faslun wاlkhulcu jaa'izu calaa ciwadin macluum t maya maya haweenayda habeenkeeda leh hadday caado qabto habeenkeeda iyadaa iska leh soo ma ama wayba dhashay oo dhiiggii dhalmaday qabtaa habeenkeeda iyadaa iska leh soo ma waxba kaama helahayoo tii kalean aadahaya wax soconay ma jiro waxaas wax soconayma habeenka iyadaa iskale waa in lala joogo haddii kale waa inay iyadoo oggolaato y sidaas weyaan ayb faslu wاlkhulcu jaa'izu calaa ciwadin macluum halkan wuxuu ka gudagalay wax la yidhahdo khuluca khuluca waxaa la yidhaahdaa waa waxaynu u naqaano muxuu ahaayey dalqada iibsiga waa in haweenta dalqadaha iyo furitaanka ay wax dhaafsato Oh! faslu waalkhulcu khuluci jaa-izun khuluca waxaynu nidhi waa in ay kala tagaan labadii isqabay kuna kala tagaan ciwad yacnii ninku isagaa awoodu leh furitaanka haweenta laakiin haweentu haddayna linka la noolaan kari weydo xaq waxay u leedahay oo xaggeeda codsi uu ka socdo waxay xaq u leedahay inay ninka eh, wax u celiso wax siiso kadibna uu sidaa ku furo khuluca kaasaan la waalkhulcu khulucii haweenaydu inay dalqadaha wax dhaafsato iyo furitaanka inay wax dhaafsato jaa-izun waa bannaan yahay calaa ciwadin bedel korkii macluumin oo la yaqaano shay la yaqaano oo bedel ah ciwad ah xoolo ah manfaco ah in lagu beddesho furitaankii iyo dalqadihii way bannaan tahay ayib qur-aankaa tilmaamay fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allahi falaa junaaha calayhima fii ma ftadat bihi xadiista nebiguna sal lla lay waslam way sii faahfaahaysa ayib islaantii haabit bnu qays waa tii nebiga ku tihi sal lay wasalam rasuulka ilaahay oo ninkayga waxaan ku eedayo oo ama akhlaaq ama diina ma jirto laakiin waa necbahay waa necbahay wali waxay tidhi akrahu alkufra fi lislaam anoo islaam diinta ku dhex jira inaan gaalnimo iyo kufraan ku dhacan ka yaabaya ninkaan nacaybka aan nacbay darteed markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay wasalam beertii uu ku siiyey ma u celinaysaa haabay tidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay war beerta qaado gabadhana fur buu ku yidhi ayib marka shayga dalqadaha ay ku bedelanayso waa inuu shay macluuma yahay shay aan muran ka imaanayninoo laysla garanayo cad waa inuu yahay wa tamliku way milkinaysaa bihi khuluca sababtii almar'atu haweenaytii nafsaha nafteeday milkinaysaa maxaa laga wadaa yacni ayadaa markaa isu talisa mar hadduu khuluc ku furo oo furitaankeeda wax dhaafsado way yacni awooddiisa way ka baxdayoo ayadaa isu talisa markaa ma soo xeshan karo waa soo ma wuu sii caddeeyey walaa rajcata ku noqosho lahu isaga uma sugnaanin calayha korkeeda uu ku noqdo ilaa binikaaxin guur iyo nikaax inuu ugu noqdo mooyaane jadiidin oo cusub inuu guur cusubba raadsado inta uu doonto la siiyo guur cusub iyo hawl cusub iyo reer cusub qaabkaa inuu ku raadiyo mooye marba hadduu khuluc ku furo oo wax kaga baddasho haweenaydaasi waa kala tageen macnaha waxau doonaya inuu ku yidhaahdo khulucu waa baynuuna kubraa rajciye ma leh waa dalqad ama waa fasaq kaa tidhaahdaba laakiin ciddo kuuma tirsanayso ya maxaa yeele laba laysuu kaa dari maayo furitaankii inaad xoolo dhaafsatood qaadato haddana jaanis laguu siiyo soo ceshi ya ilaa waxbaa la kala gaday soo maa waxbaa la kala gaday adaa akhyaarnimadii ka tegi haddaad si akhyaarnimaa gabadhan isaga furi lahayd jaanis baad u heli lahayd inaad soo xeshato mar mar labaad baad jaanis heli lahayd laakiin haddaabaad xoolo dhaafsatay ya inaad xoolo qaadato badeecadiina soo xeshato ma suroobi karta jaanis laguu siiya maya ma soo xeshan karta khalaas xadhiggeedii waa goodo mana soo xeshan karta laakiin guur cusub waa inaad ehelkeedii ka doonto waa in lagu siiyo waa in lagu guuriyo hawl cusubaad gashay markaa wayajuusu waxaa bannaan buu ihi alkhulcu khulcii waa bannaanya fi uhri daahirnimo dhexdeeda lagu khulciyo iyadoo daahir ah wa filxaydi iyo xaydka dhexdiisaba waxaan u tegi doonaa dalaaqa iyo furitaanku wuxuu leeyahay markaad wax furayso furitaan shareecada waafaqsan oo sunni la yidhaahdo iyo furitaan shareecada khilaafsanoo bidci la yidhaahdaa jira wuxuu doonayaa inuu ku yidhahdo khulucu asagu ma kala laha bidci iyo sunni ma kala laha haweenay daahir ah oo duhrigaa ugu galmootay fii uhri alladii jaamaca aw jaamacahaa fiihi uhri aad ugu galmootay iyadoo ku jirta waad khulac waad ku samayn kartaa wakadalika wa fi lxaydi iyadoo caado ku jirtana khulac waad ku samayn kartaa oo waa bannaan yaliin dalaaqiyoo kale maaha qulucu axkaamtaa waa kaga gedisanyahy walaa yalxaqu ma haleelayo almukhtalicata midtii khulcatay haweenaydii ninka iska iska furtay ee wax dhaafsatay furitaanka aalaaqu furitaan ma haleelayo soo maydaan wax kala bedelanin soo sidaa maadan ku sii daynin intaad sii daysay haddana ma dhihi kartid waad iga furanta oo maxayba kaa furmiba waxba meesha kuuma yaallee soo ma marka dalaaq ma qaban karo waxaa ka duwan haweenayda aad furtay ee dalqadi kuugu laaban tahay waad furi kartaa haddana soo ma a ah, waad furi kartaa siday qabaan macnaha shaaficiyadii iyo madaahib fara badan ayadoo ciddadii weli ku jirta ayaa dalqadii labaad ka dabageyn karta iyadoo ciddadii ku jirtaa dalqadii saddexaad ka sii dabageyn karta laakiin khulucu la mid maaha soo ma leanna waxaynu nidhi khulucu marba haddii haweenaydu khulcato waa dalqa baa'in ah xaggee marka furitaan dambe ka qabanaya wa ayb ah. walaa yalxaqu lmukhtaliicata aalaaqu wa faslun ayb walaaqu furitaankii darbaani waa laba nooc furitaanka caadigaa waa sariixun mid cad wa kinaayatun iyo mid aan caddayn wuxuu meeshan ka hadlayaa alfaada la isticmaalo marka dumarka la furayo alfaadda laba nooc waa alfaad sariixa ah alfaadda sariixa waxaa la yidhaahdaa hal macno keliya lafdigan loo isticmaalaa weedhan aad isticmaashay hal macno basaa loo isticmaalaa sariix way markaa weedha aad isticmaashay haddii hal macno ka badan ay xambaari karto marka waxaa la yidhaahdaa kinaayaa la yidhahdaa maxay ku kala duwan yihin way axkaam bay ku kala duwan yihin faariixu lafdiga cad alaaatu alfaadin waa saddex lafdi saddex lafdi waa sariixo wax aan furitaan ahayn lagama fahmi karo muxuu yahay aalaaqu lafdigaa waay yani aalaaq haddaad tidhaahdo allaqtu wاlfiraaqu faaraqtu ya wاsaraaxu saraxtu alfaaddaa iyadaa hadduu ninku xaaskiisa ku yidhaahdo allaqtuki saraxtuki faaraqtuki waxaan furitaan ahayn ma noqon karto walaa yaftaqiru uma baahna alfaaddaas saddexda ahay walaa yaftaqiru uma baahna sariixu alaaqi furitaanka lafdiga cad haweenayda lagu furaayay uma baahna ila niyati niyo uma baahna lafdigaasi hadduuba afkaaga ka soo baxo niyadayda ulama jeedin iyo wax kalaan ka waday lagaa dhegaysan maayo ya lagaa dhegaysan maayo sababtu waxa weeye macno kale oo geli karaba meesha ma jiro soo ma haddaad tidhaahdo waan ku furay oo tidhahdo sheekh waxaan ula jeeday xadhig baan kaa furay ya xadhig baan kaa furay may ma soconayso furitaanka waxaa loo isticmaalaa furitaanka xadhigga nikaaxa war kale meesha ma soo geli karo niyadna uma baahnaba ayib walkinaayatu alfaadda ama weedhooyinka ama erayooyinka kinaayada ahee macno ka badan xambaarsi karana waxa weeye kullu lafdin lafdi kasta oo ixtamala xambaarsada aطalaaqa furitaan iyo wahayrahu furitaan waxaan ahaynba xambaari kara waa waa lafdi macnaha laga fahmayo furitaanna laga fahmi karo macno kalena laga fahmi karo ayib sida maalan waxaad ku tidhi gurigiinnii aad alxiqii biahliki reerkiinnii aad baad ku tidhi reerkiinnii aad kac reerkiinnii soo dooqana way dhici kartaa inaad ka wadto kac waad furan tahay reerkiinnii aad inaad ula jeedana waa dhici kartaa soo saas ma ayib maalan waxaad ku tidhi xaaskaygii ma tihid xaas iima tihid baad tihi laba macnoba waa suroobi karta waxaad ku tidhi maalan waad madax bannaanta a waxaad tidhi kac tagoo gurigayga ha kusoo soo noqonin wahaakada wejigaaga hay tusin baad tidhi wejigaaga iga qari wahaakada alfaaddaasoo dhan waa alfaad furitaanna ixtimaali karta macno kale inaad u jeeddana ihtimaali karta soo ma maxaa marka loo noqonayaa si macnaha loo xadido ulajeedadaada wayaftaqiru wuxuu u baahan yahay buu idhi lafdiga kinaayada ah ila niyati niyuu u baahan yahay soo ma yacni alfaadaasi labada macno yeelan kara furitaan waxay ku noqon karaan markay niyadaada qasadkaagu la socdo saa ula jeedo a gurigiinnii aad haddaad furitaan ula jeedo niyadaadu saa ahayd waa furitaan ya wejigaaga iga qari haddaad furitaan ula jeedo waa furitaan haddaadan ula jeedinna maaha soo ma xaaskaygii ma tihid waad madax bannaan tahay haddaad furitaan ula qasado way furmi haddaadan ula qastin oo niyo kale leedahay ama dan kalena macnahaa kaleu ku dhacaya wahaakada labadaasuu marka u qaybsamaya wanisaau dumarkii fiihi furitaanka dhexdiisa darbaani waa laba nooc halkan wuxuu ka hadli rabaa furitaanka yaa qaabka wax loo furaa laba nooca dumarku waa laba qaarna xilli kastaa la furi karaa shareecadu ogosha qaarna xilliyaa la furi karaa xilliyana lama furi karo xilliyada qaarkood haddaad furto shareecada waa khilaafsan tahay xilliyii qaarkood haddaad furtona shareecaday waafaqsan tahay qaarka labaadna xilli kastaad furi karta labadii buu kala qaadi rabaa wاnnisaau dumarkii fiihi dalaaqa dhexdiisa darbaani waa laba nooc darbu nooc fii طalaaqihinna furitaankooga dhexdiisa waxaa ahaaday sunnatun iyo wa bidcatun sunnatun mid bannaan oo shareecada waafaqsan wa bidcatun mid xaaraam oo shareecada waafaqsanayn qolo waa qoladaasoo furitaankooda midna wuxuu noqdaa mid shareecada waafaqsan oo la yidhaahdo alalaaqu sunni marna wuxuu noqdaa alaaq shareecada khilaafsan oo la yidhaahdo alalaaqu lbidci saas way maanaa ayb kuwaasi waa kuwe wahunna kuwaasi dawaatu lxiyadi waa dumarka caadada leh caadada u saaxiibka waa dumarka caadooda oo caadadu ka timaaddo waa ayb maxaa ka baxaya waxaa baxaya dumarka aan caadaba ka imaanin waan u tegi doonnaa ama xilli ay caadootoba ma gaadhin ama wayba dhaaftay xillii caadada waxaa baxaya sidoo kale dumarka uurka leh dumarka furitaankoodu marna uu noqonayo wax shareecada waafaqsan marna shareecada khilaafsan waa dumarka caadadu ka timaado caado ku cidda tirsado wa ayib goormuu bidca noqon goormuu sun noqon waa ka marka fasunnatu midka sunnada ah ee shareecada waafaqsani an yuuqica waa inuu rido ninku aalaaqa furitaanka fii uhurin daahirnimo dhexdeeda waa inuu rido ayb ayra mujaamicin uhrigaasoo isagoo ayru mujaamic fii uhrin ayri mujaamicin ama hayra mujaamicin isagoo a ah midaan ugu galmoonin fiihi uhriga dhexdiisa ayb yani waa inuu markuu furayo ay daahir tahay oo yna caado qabin intay dahaaro qaadato caadada ka qabaysatayna waa inaysan is-arkin ninka oyna sariir ku kulmin in xilligaa iyo sidaa aada ku furto waa sida sunnada iyo shareecada waafaqsan soo ma inaad iyadoo caado qabo furto ama iyadoo daahira laakiin aad isku aragteen duhrigaasood ugu galmootay furto waa qaybta dambe marka labadaa qayd waa an yuuqica waa inuu rido altalaaqa furitaanka fii duhrin daahirnimo dhexdeed uhrigaasoo hayri mujaamicin ama xaal ka dhigo hayra mujaamicin xaaluu yahay midaan u galmoonin fiihi uhrigaa dhexdiisa aan ugu galmoonin ayb ama waxaad ka dhigi kartaa fii uhrin taasaad ka yani sifo uga dhigi kartaa ayb wlbidcatu furitaanka bidcada waxa weeye an yuuqica waa inuu rido aطalaaqa furitaanka fi اlxaydi xaydka dhexdiisa inuu rido iyadoo cado qabto inuu furo waa alaaq bidciya oo shareecada khilaafsan waana xaaraan oo dembi buu galay ayb aw amase fii uhrin ama daahirnimo dhexdeeda inuu ku furo way uhrigaasoo jaamacaha oo u galmooday fiihi dhexdiisa ugu galmooday ama waa daahir laakiin intay qabaysato tahaaro qaadatay kadib baad kulanteen intay duhrigaa ku jirto inaad furtana waa xaaraan iyadana kaa bidci baa la yidhahda ayib shareecadana waa khilaafsan yahay siday shaaficiyada iyo madaahibta badankood qabaan way furmi furitaanku waa dhacayaa laakiin dembiilaa tahay xagga allaad ka dambaabto laakiin iyadoo caado qabto haddaad furto way furmi tuhri aad ugu galmootay haddaad ku furto way furmi laakiin waxaa laga hadlaya waxa weeye shareecadii baad khilaaftay dembi baad gashay ayib madaahibta kale waa masale khilaafiya waaye laakiin wax weeyaan sida shaaficiyadu qabto iyo weliba madaahib kaloo badan wa darbun qaybta kale laysa fii alaaqihinna qaybta labaadi waxa weeye darbun koox ama qayb laysa muusan ahaanin fii alaaqihinna furitaankooda dhexdiisa sunnatun sunno walaa bidcatun iyo bidcatoona qaybta labaadi waxa weye waa dumar furitaankooda aan shareeco waafaqsani iyo shareeco khilaafid midna jirin xilligii la doono la furi karo way kuu bannaantahay xilligaad furtabana shareecada waafaqsanta ayib waa kuwee wey wahunna kuwaasi arbacun waa afar alsagiiratu midda yar ya xaaska yar ean weli gaadhin inay caada ka timaado walaayisatu iyo midda quusatay oo caadada ka quusatay haweenayda dhiiggu ka go oo dhaaftay labadoodaasba waxaa loo yidhi xilli kastaa la furi karaa lianna waxa weeyaan waxay ku cidda tirsadaan bilo yaa saddex bilood bay ku ciddo tirsadaan soo ma sidaas daraaddeed haddii caado dhexdeed lagu furo iyo haddii duhri lagu furo caadadoodu isbadel yaani ciddadoodu isbedeli mayso laakiin middan dhiigga ku cidda tirsadaayo haddii lagu furo caado dhexdeed iyadoo ku jirta ama duhri aad ku kulanteen aad ku furto waxaa ku dheeraanaysa ciddadaa ku dheeraanaysa kuwan laakiin ciddadoodu ma dheeraato maadaama ay bilo ku tirsanayaan caadadoodu dheeraansho kama suroobi karto saas daraaddeed baa iyaga xilli kasta la furi karaa bay leeyihin walxaamilu weeye midda saddexaad haweenayda uurka leh ayadana maxay ku ciddo tirsataa ya inay ilmaha dhasho soo maah isma bedelo midna iyadana ciddadeedu isma bedesho sidaas daraaddeed iyadana xilligii ladoon la furi karaa laakiin waa goorma waa markuu uurkeedu muuqdo iyadoon la hubin inay uur leedahay inaynu uur lahayn inaad furtaay waa khalad idaa dahara xamluha waay waa sharti inuu uurkeedu uu soo daahiro muuqdo ayb haweenayda shanaadii wax weeyaan ama afraad baan dhihi lahaa ee xilli walba la furi karo walmukhtalicatu way waa midda ninkeeda ka khulcatay yaa oo dalqadaha ka gadatay allatii taasoo lam yadkhul uusan u galmoonin biha iyada haweenayda ninka iska furtay oo wax dhaafsatay dalqadaheeda oo iyadana aan loo galmoonin maxaa yeelay iyaduna ciddo ma leh soo ma ah, leanna ciddaba ma leh ilmana uurkeeda loogama baqayo de ismayna arka ciddana ma saan kitaabka kitaab cidda ugu tegi doono haddii haweenayda intaan looba galmoonninba oo lala kulminba la furo wax ciddadu tirsanaysa ma jirto ah. suurat alaxzaab aayaddeedii soo maahay ah famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha habeenka la furaba way guursan kartaa wakhti ay tirsanayso ma jirto ayib waalmukhtalica alatii lam yadkhul biha uusan u galmoonin ayib faslun wayamliku wuu milkinaya alxuru ninka xorta ah wuxuu milkinayaa alaaata aliiqaatin saddex furitaan saddex dalqadood waalcabdu addoonkuna tatliiqatayni laba furitaan laba dalqadood buu milkinaya ninku markuu haweenay guursado ama addoon ha ahaato ama xor ha ahaatee saddex dalqadood buu leeyahay saddexdaa jaanis buu haystaa ayib addoonku hadduu haweenay guursadana laba dalqadood buu leeyahay asagu ilan mar walba axkaam fara badan midka xortaay midka addoonka addoonku waa nis soo maynaan soo sheegin ninka xortaa afar dumaraa u banaanaa addoonkana labaa u bannaanay ayib tan maxaa loo dhihi waayey saddex dalqadood inta la siinayo hal iyo nussoo ma yeeshee ma dalqad nusa wax la yidhahdaa jira marka ma qaybsami karto saas daraaddeed maadaama aynay qaybsami karin loo dhammaystiro laba dalqadood buu leeyahy mid saddexaad isagu ma leh hada wabillahi tawfiiq wasal allahuma w sllam wbaaraka cala nabiyina moxamed wala ali w saxbi slm